gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal habe wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wax idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ay sii baxaysa jimco ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegantahay tahay siddeediy bisha labaiyo tobanaad ee diseembar sannadda labada kun saddexiy labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog horeysa aad ku maqli doontaanna waxaa ka ah wararkii ugu dambeeyey dagaal xoogan oo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ku dhex deegaanka cadcadeey oo hoostaga degmada runagood ee gobolka shabeellaha dhexe macluumaadkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa oo dagaalkaasi ku saabsan sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhageysan doontaan saaxiib iyaal maalinta beriha ah waxaa la filayaa in magaalada muqdisho gaar ahaan istaadiyaha muqdisho uu ka dhaco kulan u dhexeeya maamulada galmudug iyo hirshabeelle ciyaartoydooda kaas oo ah kulankii ugu horeeyey ee ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo furmaya maalinta berita ah waxaan idiin soo gudbi doonaa macluumaadka ku saabsan kulankaas iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan hay-adda nabadsugiddii sirdoonka qaranka waxa ay maanta gacanta ku dhigeen xubno la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyo gaadiid ay ku wadeen agab kuwaasoo sii jeeday dhulka al-shabaab ay haystaan qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaa barnaamijkeena ku guda jirnay aad maqli doontaan saaxiib iyaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qaybka ah barnaamijkeenna barnaamijkii gaarka ah ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ayaa sidoo kale ka mid ah gabagabadana waxaad ku maqli doontaan umurahan folka adag umurahan wadafada haddase kala furfuro dabolka danka faydo

ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho gesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahay noo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahay noo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allahay noo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahay noo wanaajo hagaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carabka iyaga allow ismul acdamka ku beeg guriguri godob godob dhashiyo talawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira waa hagaag saaxiibayaal mar kale kula wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay dagaal qaraaraya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya iyo xubnaan ka tirsan al-shabaab waxa uu ku dhex deegaanka cadcaday oo hoostaga degmada nurgood ee gobolka shabeellaha dhexe khasaare xoogan ayaa ka dhashay qodobkan dib ayaan ugu noqon doonaa saaxiibayaal balse haddii aynu eegno ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa maalinta berita ah waxa ay ka furmayaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa ciyaarahan ka qeyb galaya maamulada hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland sanadkan qeybka ma aha maamulka puntland waxaana sidoo kale martigeliyaha uu yahay maamulka gobolka banaadir iyadoo lagu qabanayo istaadiyaha muqdisho ee garoonka tuulada ciyaaraha kulanka eh, ugu horeeyo ayaa maalinta berita waxaa uu dhex doonaa maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxa ay yihiin markii saddexaatan iyo markii maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir tartankan uu markaa u dhexeeyo ama la qabanayo eh, oo ay isarkaan maamuladan waxaan wax ka weydiiyey kulankaas xiisaha badan ee berita ka dhacaya garoonka tuulada ciyaaraha ee magaalada muqdisho xamnur jermani oo arrimaha ciyaaraha ka faalooda wariyo marka dhanka ciyaaraha sportska soomaalidana aada marka u tibiya ah aada umahadsan tahay runtii ciyaaraha aad u xiisa badan yihiin marka la sheego tartanka shanta maamul goboladii gobolka banaadir maalinta beriya oo jimcada sagaal labaatanka bisha ayuu tartanka bilaaban doonaa garoonka weyn ee muqdisho stadium hmm. galmudug iyo hirshabelle ayaa lagu daafuri doonaa waanay saragtidoodii saddexaad markii tartankan loo bixiyey ama shanta maamul goboleed ay keliya ka qaybgalayaan hmm. waa ciyaar xiisa badan waana eh, marka la fiiriyo macalin daayar ayaa la wado macalinkooda hore ayaa wado marka dhinaca kale loo eego xulka macalin galmudug ama axmed taalin hmm. ciyaartaas waa mid aad u xiiso badan waana mid lawada sugayo garoonka weyn ee muqdisho stadium hmm. ayna ciyaartaas ka dhici doontaa hirshabelle waxay doonaysaa inay badiso halka galmudug ayadana ay doonayso inay guul ka gaarto xulka la yidhahdo hirshabelle waayahay axmed eh, sida la ogsoon yahay guruubye ayaa markii hore jiri jiray markana waxaa ka maqan maamulka puntland sidee loo soo bixi karaa oo tartanka ay ku xaqiijin karaan inay kooxaha soo baxeen isbedel weyn ayaa tartanka ka muuqda marka la fiiriyo xagga wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xiriirka kubadda cagta ay sameeyeen afar koox marka loo eego shan koox ayaa eh, wadan ahaan tartanka puntland ayaa ku jirtay laakiin puntland ayaa ka baxday khaatumo ay markii lagu soo diray dabadee tartanka laga saaray hmm. hadda urubyadu marka loo fiiriyo waa kenya galmudug hirshabeelle jubbaland iyo iyo iyo marka loo fiiriyo iyo koonfur galbeed waana ciyaar xiisa badan ee gobolka banaadir oo martigeliyaasha oo sanadkii ugu dambeeyey ama laba kun labaatan ka guuleystay hmm. hal koox bastilaya inay gebiahaan tartankan ka harto halka afarta kale ay doonayaan samafiinaal ahaan loo qabto maadaama ciyaartu ay tahay mid aada u xiisa badan keliya is aragti ayaa dhici doonto hir koox walba way la kulmi doontaa galmudugna koox walba way arki doontaa kooxda ugu dhibcaha yar shantaas kooxood ayaa tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka baraadis isaga hari doono ma hal hal kulan ay isku dhici doonaan kooxaha oo dhan mise labalabo kulan ay iska hor imaan doonaan marka midna hal kun ayay ciyaari doonaan koox walba waxay ciyaari doontaa koox walba waxay wajihi doontaa kooxda kale galmudug waxay la ciyaari doontaa afarta kale marka loo firiyo gobolka banaadir hirshabelle way wajihi doontaa koonfur galbeed iyo jubbaland way wajihi doontaa marka loo eego xagga iyo ciyaaraha waana is aragtay kooxda ugu dhibcahayn ayaana gebiyaha tartanka sagaari doonto afarta soo baxda ayaa sida fiinaal loo qaban doonaa labana waxay tegi doontaa finaalka sidaas maadaama puntland ay ka maqantaha tartankan xagga iyo siyaasad ahaan eh, maamulka puntland maqnaashihiisa saameyn noocee ayay markaa ku reeban kartaa ciyaaraha maamul goboleedyada eh, runtii puntland waxay ahaayeen shidayaasha tartanka waana xul weyn laakiin kamaqnaashaha puntland ayaa eh, ayaa dhaawacaysa xiisaha tartanka laakiin waan isla yahay waa la ciyaaraya keliya tartanka inkastoo xiise gaara sidii loogu barta tartanka oo lahaan doonin laakiin waa keliya isbedelka tartanka ku dhacay iyo puntlandka maqnaashaheeda ee saameyn xooga ku yeelan doonto tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waayahay dhanka isdiyaarinta ciyaartooyda dhinacyada maamul goboleedyada iyo gobolka banaadirba maxaa maxay kaga duwan yihiin sanadadii hore daa'iro xoogan ayaa tartanka kasoo muuqanaysa waana isbedel xoog leh marka loo fiiriyo tartanka iyo ciyaarihiisa runtii u isdiyaariyeen golobana waxuu rajeynaya inuu gul ka gaaro tartankani xiriirku waxa uu dhowaan bilaabay in lacaga laga aruurinayo taageerayaashaoo lacaga laga qaadayo laguna celinayo kooxaha cayaaraya sidee marka loo maareeyay arrinkaasoo qorsho noocee ay u sameeyeen keliya tartanka waxaa lagu wada ciyaari doonaa intuu socdo garoonka weyn ee muqdisho stadium asiga nashqado iyo loo sameeyey mana jirto garoon kale oo lagu ciyaarayo siday wasaaradda iyo xiriirka ka go-aansadeen taas ayaa xiito gaara ah usii yeerayso ciyaaraha waxaa lagu geli doonaa min laba doolar saddex doolar ilaa iyo hos doolar taas oo ciyaaraha ama lacagta kasoo baxdo la siin doono miidiyaha qeybkii hibtibiyaasha tartankan iyo kooxda ku guuleysatay iyo kooxda kaalinta labaad soo gasha waa gartay eh, ma ciyaaraha oo dhana mise ciyaaraha maamul goboleedyada intay socdaan keliya waay waa dhamaan ciyaaraha oo dhan intay socdaan oo macal xiriirka ciyaaraha oo tartamada sida jenaraal daa-uudka iyo koobka horyaalkaba kulan kulan walba oo la ciyaaro waxaa lagu soo geli doonaa lacag taasoo marka ka duwan sidii hore loogu yaqiin aada iyo aad aada iyo aad wariye xmnur jermani ayuu ahaa oo ka faallooda ciyaaraha soomaalida oo aan wax ka weydiinaynay kulanka maalinta berita ah u dhexeeya ciyaartoyda maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo ka dhacaya staadiyo muqdisho geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal markale kulan wacan wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu ku bilownana oo markaan eegno dagaal culus ayaa gelinkii dambe maanta waxa uu ka dhacay deegaanka cadcaday oo hoostaga degmada runergood ee gobolka shabeellaha dhexe khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalkan iyadoo la sheegay in labada dhinac ay khasaare xoogan isgaarsiiyeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa weerar culus waxay kusoo qaadeen fariisimo halkaasi ku lahayn ciidamada dowladda sida ay dad ku sugan halkaasi ay sheegeen iyadoo la sheegay sidoo kale in khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab halkaasi ciidamada halkaasi ku sugan ayaa la sheegay inay al-shabaab kaga furteen dagaalkan saddex gaadiid oo laba cabdi bile iyo hal nooha ah iyadoo sidoo kale halkaas looga dila al-shabaab toddoba iyo toban xubnood sida ay xaqiijiyeen qaar kamida ah saraakiisha deegaanka waxaa sidoo kale dhanka dowladda kaga geeriyooday dagaalkan oo muddo socday sida uu sarkaal ka tirsan ciidamada deegaanka uu xaqiijiyay sideed askari waxaa xiriiro la sameynay saraakiisha halkaasi ku sugan oo sidoo kale aan wax ka weydiineyno xaalka guud ee deegaanka cadcadii oo hoostaga degmada runurgood ee caawa sababtoo ah waxaa halkaasi ka dhacay dagaal qaraar oo saacado badan qaatay waxaana ay ka gaabsadeen in ay ka warbixiyaan dagaalkan qaraar ee gelinkii dambe maanta ka dhacay khasaaraha intaasi la eg in uu ka dhasho ayayna sidoo kale aysan wax faahfaahin ah ka bixin waxaana lasoo warinayaa in khasaaruhu uu ka badan yahay sideedda askari ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiisha deegaanka waxaa la sheegayaa oo wararka halkaasi ka imaanaya ay sheegayaan in ay gaarayaan ciidamada ay waxyeelada kasoo gaartay oo dhimashada iyo dhaawacaba iskugu jiro ku dhowaad labaatan askari oo dhanka ciidamada dowladda ka tirsan dhaawacyo fara badan ayaa goobta laga soo qaaday oo ciidamadii halkaasi ku sugnaa ah ee deegaanka iyo kuwii xoogga dalka maamulka degmada ruunagood oo sidoo kale xiriir aan la sameynay kama uusan jawaabin taleefanadeenna mm, oo waa uu ka gaabsaday waxaana inta badan weerarada lagu qaado degmada roonrogood xarunteeda iyo deegaanada kale ee ciidamadu ay ku sugan yihiin ee degmadaas hoostaga muddooyinkii dambe ay noqdeen kuwa soo noqnoqday oo ay kooxda al-shabaab ku kordhisay weerarada ciidamada deegaanka fariisimaha ay ku sugan yihiin goobtaana waxa ay ka mid tahay goobihii fariisimaha u ahaa ciidamada deegaanka ee dagaalka kula jiray kooxda al-shabaab in muddo ah gebigebi ka dheer guri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan wagaag saaxiibayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii gaarka ah ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya oo arrimaha dibadda ku saabsan caawa waa qeybtii sagaaleed ee guud ahaan barnaamijka iyo qeybtii koowaad ee dhacdooyinka caalamka intiisa kale ka dhacay waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya weliheena xasan maxamed aweys maanta wacan dhegaystayaal haddii aynu fiirino dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay qaybtan waxaynu ku eegi doonaa lixda bil ee ugu horeeya januari febraayo maarso abriil mey iyo juun dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dunida ka dhacay waxa ay u badnaayeen dhulgariiryo iyo sidoo kale daadad xoogan oo waddamada qaarkooda ku habsaday waxa ay ku dhammaanaysaa dagaalka duufaanul aqsa loogu magacdaray ee u dhexeeya israiil iyo sidoo kale xamaasa haddii aynu fiirino kowdii januari dowladda korwaadka ayaa waxa ay bilowday in ay lacagaha yuroda si aad ah ay ugu tiirsanaato iyadoo ku biirtay hay-adda shigaanga lula da silva madaxweynaha dalka brazil waxaa lagu dhaariyey dastuurka waddankaasi inuu noqdo madaxweynaha waddankaasi brazil lixdii janwari waxaa la ambaqaaday qaybtii shan iyo labaatanaad ee koobka kubadda cagta ee khariijka waxaana lagu qabtay magaalada albasra ee koonfurta waddanka ciraaqa lixdii januari haddii aynu fiirino koox aad u caraysan ayaa waxa ay hareerayeen koongareeska iyo maxkamadda federaalk ee sare ee dalkaasi baraaziil waxaana ay ka soo horjeedeen natiijooyinkii ka soo baxay doorashada madaxtinimo tobankii januari dhulgariir aad u xoogan cabirkiisu ahaa toddoba cabirka dhulgariirada ee raktarka ayaa waxa uu ku dhuftay xeebaha jasiiradaha jimbar ee wadanka indoneesiya shan iyo tobankii januari diyuurada yar ayaa waxa ay ku burburtay magaalada boqara ee dalka nebol lixdan iyo sideed qof ugu yaraan ayaana ku geeriyootay labaatankii januari baarlamaanka trinad otobago waxa ay doorteen gudoomiyihii hore ee aqalka odayaasha noqotayna wasiirad iyo qaran christian kangalo in ay noqoto madaxweynaha wadankaasi aqlabiyadana afartan iyo sideed coda labaatankii janwari waa koobiyo labaatankii janwari raiisul wasaaraha new zealand jasina oder waxa ay shaaca ka qaaday istiqaaladeedii waxaana bedelay chris hebnekes sidoo kale isla january toban qof ugiiraan ayaa la dilay sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen rasaas toogasho ahayd oo ka dhacday goob lagu magacaabo monteneberg ee dalkaasi mareykanka januari qof ugu yaraan ayaa ku geeriyoota weerar ay koox ballaaga ah oo dalka jamhuuriyadda koongoda dimuqraadiga ay ka geysteen meelo ka ah meelaha dadka rayidka ay ku nool yihiin kii januari toban qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay oo qof haweyne ay ku jirtay tobaniyeen kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii ciidamada israa'il ay si xooga ay ku galeen magaalooyinka jiniin iyo kuwa kale ee daanta galbeed soddonkii bishii januari in ka badan boqol qof ayaa ku geeriyootay in ka badan laba boqol oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ismiidaaminna ah oo ka dhacay gudaha masjidka magaalada bishawar ee waddanka bakistaan saddexdii bishii februari dalka jili waxa uu soo rogay xaalad deg deg ah maadaama dab xoogan oo xilligaasi uu ka kacayay keemaha waddankaasi jili waxaana uu baabiyey ilaa iyo dhulbeereed sideed kun hektara ku fadhiya ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa ku geeriyootay kun iyo boqol kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray haddii aynu fiirino afartii februari xiriirkii maraykanka ee jina ayaa waxaa kala soo dhexgalay amaban uu noqday mid cirka isku sii shariira kadib markii waxyaabo u muuqday buufino lagu soo daayay hawada waddankaasi maraykanka taa oo ay dowladda maraykanka ay ku sheegtay in ay ahayd mid basaasnimo lixdii februari in ka badan konton kun oo qof ayaa geeriyootay sidoo kale waxaa dhaawac uu soo gaaray labaatan iyo afar kun boqol laba dhulgariiro aada u xooganah oo cabirkoodu ahaa todoba dhibco sideed cabirka dhulgariirada ee rakhtarka uu ku dhuftay turkiga ilaa iyo siiriyana gaaray koobiylabaatanki februari madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu isaga baxay heshiiskii yareynta hubka nukliyerka iyo dowladda maraykanka ay la galeen labayoabaatankii februari koob iyo qof oo falastiiniyiina ah ayaa geeriyootay boqol iyo laba kalan dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii ciidamada israa'iil ay si xoogaa ku galeen magaalada nabolis ee deegaanada falastiiniyiinta haddii aynu fiirino shan iyo labaatankii februari bola tinibo ayaa waxa uu ku guulisay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka nigeria codod dhanna soddon iyo lix dhibic lixdan iyo kow boqolkiiba waxaana ay bilaabanaysay xilligiisa labaatan iyo sagaal may laba kun saddex iyo labaatan kii februari in ka badan lixdan iyo laba qof oo muhaajiriin ayaa ku geeriyootay waxaana la soo badbaadiyey qof xeebaha qoleriya ee koonfurta dalka talyaaniga haddii aynu fiirino iyo labaatankii februari laba tareen ayaa isugu dhacday magaalada laarisa ee waqooyiga wadankaasi gariiga qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay kuwo kalan dhaawac ayaa ka soo gaaray haddii aynu fiirino bisha kale ee xigta ee maarsana lixdii maars lix iyo toban qof ugu yaraan ayaa geeriyootay kuwo kala dhaawac ayaa ka soo gaaray laba weerar oo ismidaaminah oo ka dhacay deegaanka boland ee gobolka burshtaan ee wadanka bakistan sideedii maars afar qof ayaa geeriyootay saddex iyo kana dhaawac ayaa ka soo gaaray laba tareen oo isugu dhacay magaalada khayluub ee waqooyiga wadanka masar abriil haddii aynu fiirino waa labadii abriil doorashooyinkii baarlamaaniga ee fiinland ayaa dhacay shan iyo tobankii abriil waxaa qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada qaranka iyo sidoo kale ciidamada dacmi saric la yidhaahdo kaa oo ku faafay deegaanada dalkaasi suudaan sagaaliyo tobankii bishii abriil in ka badan sagaashan qof ugu yaraan ayaa ku geeriyootay isboorasho ka dhacday dalka yeman gaar ahaan magaalada sanaca in ka badan saddex boqollabayoabaaankal dhaawac ayaa ka soo gaaray afariylabaatankii abriil in ka badan siddeetan iyo sagaal qof ayaa ku geeriyootay in ka badan labo boqol oo kalena waxa ay noqdeen tirar la waayey kadib markii koox diimeyd oo iyagu dhiganayay xaflad jamaaci ah oo ka dhacaysay magaalada malindi ee waddankaasi kenya bisha haddii aynu fiirino labada bisha may ee sanadkan fadar cadnaan oo isagu ku jiray xabsiga israa'iil ayaa waxa uu ka soomay iyo toddoba maalmood cuntada kaas oo markii dambe u geeriyooday saddexdii bishii meeye diyuurad aan duuliyo lahayn oo kuwa ismiidaaminta ayaa lagu weeraray aqalka kaarmaliinka ah ee dalkaasi ruushka ruushkana waxa uu ku eedeeyey dowladda yukrain in weerarkaasi ay ka dambaysay haddii aynu fiirino lixdii meeye ugu yaraan siddeetan iyo afar qof ayaa ku geeriyootay toddobaboqollabayotoban kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray dabeelaha mooqa oo ku dhuftay myanmar iyo bangaladesh kuwaasi oo sababay khasaaraha hal dhibic toddoba milyan oo dolara toddobiyi tobankii may madaxweynaha waddankaasi ekwador gualem lazo ayaa waxa uu kala diray baarlamaankii kadib markii ay diyaarinayeen mooshin ay isaga xilka ay uga qaadi rabeen labaatan iyo toddobadii bishii may ee sanadkan laba kun madaxweynaha wadanka turkiga rajab tayib erdogan ayaa ku guulisay doorashadii wadankaasi ka dhacay codad waxa uu helay konton iyo laba dhibic lix iyo toban boqolkiiba isku celinta wareegii labaad ee doorashada madaxtinimo ee wadankaasi turkiga oo ay ka qayb qaateen siddeetan iyo saddex dhibic sideed sideed boqolkiiba dadka u dhashay wadankaasi turkiga bisha juun haddii aynu fiirino saddexdii bisha juun askari masaare ayaa lagu dilay saddex kaloo askari oo israa'iilana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii la tilmaamay rasaas in ay ku dhex martay soodinta labada dhinac ay wadaagaan haddii aynu fiirino afar iyo tobankii bishii juun siddeetan iyo laba qof oo muhaajiriin ayaa ku geeriyootay boqol iyo afar kalena waa lagu waayey kadib markii doonidii ay saarnaayeen ay ku qalimatay xeebaha beluusa ee waddankaasi gariiga dhegeystayaal halkaasi ayaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyey qaybtii hore ee dhacdooyinkii dunida ka dhacay oo aan idin soo jeedinayay nabadgelyo waa hagaag saaxiibayaal waxaad degeysateen barnaamijkii gaarka ahaa ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya dhacay keenan ayaad naweli dhegeysanaysaan gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan qaybihii dambe barnaamijkeena xog ayaan gaarna markana saaxiib ayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay dhammaanay eh. nabsi iyo xaqsoodahay baa xaami joogsaday eh. dadkaygii xanuunsaday hadday xiisad kiciyeene xaynxayn eh. wixii uu shabaab xir iyo shiikh joogtay gaadmiyo wixii uu xadgudub ficil xun noo geystay mar haddii xumaantuu nabaday laga xasuus qaatay oo dadkii xanaaq galay haddeer waa xamdiyayaaye xamar baraarugay ma jiro duul ka xoog badane intii lagu xantaba goordhow bay soo xirxirayaane qof kastoo xiriir leh ayaa dan u xawaarayne xaafaduguma dhuudhuuman karo xamar shabaabkiiye isxaluuladkii hore haddeer xaalad laga qaadiye kii soo mucaaradaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada eh. mid taageeriyay soo xireen shalay eh. amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaa war gorgorow waa runtaaho eh. dad xisaabta maayaan ahoon xumaha moogayna wartaasi waa haq in laga hisaabtamo waa haq war waxaa kaloo la yidhi xag jidkiiyo wallee xulufadii xididka loo siiyey hayaay waar walla weynay maymanka unbaa toosteen wargabada waa iga dhex qof kastoo xagjira iyo haddaan xaraka dhuudhuuman xulufaaw shaydaan haddaan xaalku ku adkaanin heer xamar baraarugay hadduu soo xiri waaye qof kastoo xumaan wada haddaan shacar ku soo xoomin qof shabaab xayisiinayaiyo kii u qabaxiiso labaduba haddaan waa xagjiri xididka loo siibin dadweynaha xanaaqsani haddii uu xabsiga geynin xogta iyo warkoodaba haddaan niisa xaalaynin xaraf uu doroad qoray haddaan xeerka lagu saarin amni lagu xasila iyo haddaan nabaddu xoogaysan dhallinyaradu xeebaha hadday wada xaraabaysan xilli dhexe habeenkii haddaan suuqu noqon xaami meerisuu sugaal xulay ayaan kuugu soo xiriye allayle xalaaliguma iguma dhalin laba xaniyoodle warnamiya hoogma toobama hansulna matilaantile maa haddii hawaaran lankagaadna haan hanti walba taraasa war kalamaanay warba ma haysaan qawaariijtii waxaa la yidhi macirka looga soo dhacay now oo miyayse soo dhiibeen haye lanki mar hor hadiriya nagsa ayahe duurka waa ku jiri weyne xabadda hanala ka joojiye waa naga caddahee may dhaheen war weligiin kalamaanay warka waad dabjisaan sidaad waalan tahiine gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooya waxaa lagu qabtay saddex caasi oo ay ka buuxaan qalabka elektaroniga oo qaraxyada lagu sameeyo iyo siddeed qof oo wadatay oo mid ka mid miduhu ah ajanabi ahay oo lagu sheegay weliba jinsigiisa inuu ahaa yugandays hadda ciidamada nabad sugidda xogtooda ka warhayay ayaa gacanta ku soo dhigay war kalmane khawaarijinisa ay qabato waa tiro badan yihiin saddex nin oo shabaab hadda ka ku biiray oo shaashadaha ka soo muuqday ayaa gacanta lagu soo dhigay waxaana lagu qabtay magaalada muqdisho iyagoo iska dhex socda kadibna muuqaala laga duubay waxayna dhaheen annaga waana la qalday haddana dowladdeena gacanta ugu jirnaa waxaana ila yaabadnaa hadalkooda mid ka mid a ah muddadii shabaabka ay la joogeen ka sheekeeyey wuxuu yidhi ayagoo baabuurna u waday diyaarada soo dulmartay hal mar waxaan aragnay iyagoo gaariga kalgaan saaran kuwiina wadayna ay jaqaha ku ordeen hayehe ilaahow geed iga dhig ka dhacday adiguba aqlaad leedahay carar maxaa dhaamaysin laymaari jarne waaryaaren maxaa ula yaabiseen soo lama aaminta aaminta naftoorad bay kugu aamintaa <laughs> war kalamaanay dharbaxyaday shabaab kala kulmeen ciidamada dhaarsan iyo shacabka dhiirana u qaba ciilka tira dhaafay ayumbaa dhibaatada badiya dhaawa cararka wakaadawi jabe maxaa la jeclaa jabka yadheegi jari war kalamaanay eh. madaxweyne xasan shiikhoo barnaamij su'aala weydiina uga jawaabaya bulshada eh. wuxuu yidhi eh. magaalada muqdisho amnigeeda meeshaan ka soo bilownay bulshadu waa ogtahay hadda meesha xaaladeedu maraysana waa og tahay waxaan rajaynaynaa waddooyinka muhiimkaa ah, dhagxaanta ku gudban inaan ka qaadno war madaxweynuhu waxaa kaluu yidhi qaraxyadii dhowaanahan lala beegsanayay shirkadda isgaarsiinta hormuud dadaa loo soo qaqabtay kuwo kalena waa lagu daba jiraa kooxaha argagixisadaana waa ogtihiinoo nolosha bini'aadanka ayay lidi ku yihiin sababtoo ah waa ogtihiin dowlad iyo shacabkay noqotaba inaysan cid ay dhaafayaan aysan jirin wargorgoro warka madaxweynaha adigaan fahmina wuxuu yidhi waxaan ahay madaxweynihii ugu horreeyey burburkii kadib ee ciidamo soomaaliyeed ilaaliyaan kuna kalsoon ma madaxweyne xasanaa bilaabay waa markii ugu horraysay waraad naftiga dalaba wayinton mooshiida madawiina weli kala eray howlgalladii sidiiyo waan socdan dhulbadanna walqobadyaari saadaha niifoole amberyahanio foolena furuntaan nagadaana eri sanadkaa socdo labaataniyoafartanakii mayba nagadu doone oo lakashalbahadoona hayay allahayow oh, oh, nin daacada allahayow oh, nin daaliina deeqdaada ha u simin aryaadhaha khawaarij hal jabay hal jiisaya halla qabtaa laga dhigay samigay cabdullana wuxuu yidhi how dhawaaca weesdhamaystiran dhaqanyaadiinna waa dhunsheen gees dhammaystiran dhaqaanyadiinna waa dhunsheen warkalamaane waxaa la yidhi dhacdooyinkii baqoolay tagtadu dhaaxa warisaaye dhibkii biday dadkii sana qirtiya dheef midkii taraye dhowaan madaxdii qaadoo xilkiiyo talada loo dhiibay dhaqsay ugu bareereen colkii dhugatada ahaaye dhulka iyo cirkii bay hub culus uga dharbaaxeene dharkeen hoosti bay ugu gasheen dhuxulihiisiiye dhaartay mareen ummadda waa uga dhabeeyeene tabinnaday dhigeen iyo siday ugu dhaceen ciidan kooxdu iyo dhabarjabkii gaaray baa soo dhowayn mudane dhooldhoolin taariikh goyse iyo jeer in lagu dhaato guushay dhur sugayeen dadkuna dhalatay weeyaane dhulka intay ku nooshahay bulshadu ay ku dhaqanayso dhallintiiya ardada buugga waa loogu dhigayaae dhab weeyaan inay taa wax badan kala dhaxlaysaae dhankii baadda xoolihii shuftada loola dheelmanayay dhaca lacagihii kooxda tani waaye dhuranaysay dhagxaan bay ku awdeen durbaba dhuumihii sidaye hadduunbay la dhuubteen macluul dhabarraweyntii weeye dhowrkiigu oo tegeyba waa dhaashanahayeene dhirida hogaankay ku timid dhaxanta haysaaye dhimashada hadiidina rag waa dhabaradaygaay axmeddheero wali kaa leedhay dhudhun la maalaa waa kan dhallin shaqaysaa waa tan dhaxal la reebaa waa kan madeeyo waxaa kaloo la yiri dhallin yahay niman dhididine ma dhergaaye dhaqaaqa oo muruqa dhuuxa war kalmane adduunyo warkama haysiina magaalada gaalkacyo ee dhanka puntland wiilii aabbiisoo dambi lagu eedeeyey oo maxkamadda waaran u jartay ayay ciidamada booliiska isku dayeen inay soo qabtaan kadibna dagaal ay la galeen ciidamadii booliiska laba sargaal oo ciidanka watina waa ay dileen ugu dambayntiina waa baxsadeen waana lagu daba jiraa la yidhi war dukaankii faac iskareebo gaalka i kiyaali wal hirima in la hayteen walka adeegido hayba war kalamaanay markaasoo kale bashiirdheere wuxuu dhihi jiray buntland ayadaa arrimaheeda xallisanaysee ku dayo buntland ku dayo sidee ay dowladeedu tahay horta basiirreer arooskii kama bixin miyaa weli waar ma isagaa toddobabaxayba war kalamaanay war mahaytana wadahadalyadii soomaaliya somalilan iyo reed anfurmayaanga leeni waar madayow biicab war waaqlow ina labto madawiinaga soomaaliya one madawiinaga somalilan iyo jabuutiga kulumaayaanga leeni war madayow maxaad ula yaaban tahay wadahadal waa lagu heshiiyaa alla ilaah waxaan maqli jira aan heshiinno aan ishananno ila hadal adigaan kuwan weyne ila hadal adigaan kuwan weyne fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka wada ku jiray intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo fadhibadawdu xalay fiidkiin dhaagahayga oo furan hurdada bay ka soo iri arrin lagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada kadhib waa dacwadu xalay fiidka laganay wuu ii yidhi feerahay toban daagahayga oo furan hurdada fay ka soo iri arinagu fogatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekadan umurahan folka adag umurahan wadafaada haddase kala furfuro dabolka danka faydo umurahan folka adag umurahan wadafaada haddaasi kala furfuro gobolka danka faydo fidha nagu taagano annaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara

maxaan faalada ku daalay maxaan falanqeeye hawlo maxay talo iga firdhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatuu la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroo intayda faruurtayntan qaniinay falaab iyo iilislaway waxaan fikir seexan waayey intaan soo sara fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay kaloo iga fidhiidhay maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadhoo intayda qaniinay faalaad iyo ciilislaaway fidanagu

haddana anifaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tus iyo foolaan arkaayo fadbaba iiga muuda barwaaqada foolanaysa xariiqiyo falalxeeda saadaashu ma falxumo dhowaan falaga isbedeli macna califaahiyo rabba faxanoo jire hawada aan ka faaliye tusniyo foolaan arkaayo fadban iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareebdiyo fale laxdeeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli fariintanku laadimay inaad fidisay yahayadee haddaad la fadhiisanayso fariintanku laadimay inaad fidisay yahayadee haddaad la fadhiisanayso fidhan agu taagan oo ilin fadhi nooma yaale dadyahow faataxada maraha fidhanagu taagan oo ilin fadhi nooma yaale dadyahow faataxada maraha

anigu barhka anfiidhay anigu anfiikiso wixii hare fogsadee adigu faygaa istaag filkaa ka har waa habaa warhoy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ka foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa warway arrimaha ka fiirso daantiimaadka oo ku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad finjiriirsanay caashii faro ay gadoontay raadleeda ku foorarteen miyay talo fara ka intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad finjiriirsanay xaashiiya faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay talo fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaa nagu taagano ilen fadhi numa yaalee dad yahow fataxada maraha fida nagu taagano ilin fadhi numayaaley dabyahow fataxada maraha